bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab kayfa yuktabu sadru الkitaab kayfa sidee baa yuktabu loo qorayaa sadru اlkitaabi warqadda horaanteeda yani warqad marka la dirayo la qorayo awalkeeda see loo qorayaa oo warqadda meesha hore maxaa lagu qoraya qaala xadahanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii maaliku can cabdillaahi bni diinaar ana cabdallaahi bna cumar kataba ilaa cabdilmelik bni marwaan ayuu u qoray yubaayicuhu isagoo la mubaayacoonayo fakataba ilayhi wuxuu u qoray bismi illaahi araxmaani araxiim licabdilmelik amiiri lmu'miniina min cabdillaahi bni cumar marka bisinka in lagu bilaabo warqadaha bismi اllahi الرaxmaan الraxiim licabdilmelik amiiri اlmu'miniin marka qofka ay ku socoto ku bilaabay min cabdillaahi bni cumar salaamu calayka nabadgelyo korkaaga allah yeelo fainii axmadu ilayka allaha aladi laa ilaaha ilaa huu allaan ammaanayaa oon u mahadinayaa adiga xaggaaga allaha oo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa huwa isaga ma ahnin wa uqiru laka waxaan kuu qirayaa adiga bisamci iyo wataacati maqlid iyo inaan kaa dambeeyo calaa sunnati illaahi wa sunnati rasuulihi dariiqadii alle sida ay tahay iyo sunnada rasuulka dariiqiisa korkeeda fii ma staطactu inta aan awoodo oo yacni awooddaydu ay tahay ayb xadiidka marka macalushaahidka de waxay tahay sadru lkitaab bismi illaahi raxmaani raxiim in lagu qoro kadibna cidda dirayso iyo cidda loo dirayo mararka qaar waxaa imaan doonta riwaayo kale oo minta in laga bilaabo min fulaan ilaa kada taasaana fiican weliba xadiidka rasuulka saasuuba ahaa min muxamedin ilaa hiraqla cadiimi ruum waa soo marnay ayb marka kaatibku in marka eh, nafsadiisa inuu ku bilaabana waa leeyahay sidaasaana weliba fiican eh, marka uu amase marka uu u diro qofka almursalu ilayhi marka uu wax u dirayo sheega magaciisa isaga inuu isku bilaabo ee eh, uusan gadaal gadaal marinine uun fariinta keliya uunan ku xijinin haddii uu dhahayo ilaa fulaan waa inuu isaga isku xijiyo kabacdi min hebel hebelayna ka socotaa warwarqadan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa kayfiyat اlmubaayaca baycada sida loo qa kayfiyat اlbayca qofka sida loola mubaayacoonayo ama baycada loola gelayo dayib bukhaari laftiisa kitaabulaxkaam uu ku keenay isagoo baycada iyo qaabkeeda ka waramayo ayuu xadiidkan keenay waxaa kaloo laga qaadanayaa ibnu cumar sunnadiisa inay cabdilmelik ibnu marwaan inuu u aqoonsanay amiir sababtoo ah amiiruulmu'miniin wou ahaayoo gacantiisa taladaa soo gashay oo intii ka horreysay oo khilaafku uu jiray oo cabdullaahi binu zubayrna maka iyo dhulkaas uu ka telinayey ciraaqna qolo kale ay ka telinayeen oo ay maqnayd qoladan reer ambani umayana ay shaam uun keliya joogtay ibnu cumar cidna lama mubaayacoonin sunnadiisa waxay ahayd allaa yubaayica axadan fi lfurqati waqtiga furqada ee khilaafku jiro qof inuusan la mubaayacoonin cidna uusan la jirsanin markii cabdulmelik waxaa dhan gacanta ku wada dhigay markaasuu baycada soo diray isaga iyo wiilashiisaba radia allahu canhu ayb axaadiidta ama aathaa ee sharaxa fatxulbaarigana isagaa aada usii faahfaahinaya marka waqtiga dadku ishaystaan oo fidnada jirto ama furqada ay jirto qofku inuusan cid gaara markaas uunan isagu ama koox gaara inuusan samaysanin ama koox gaara uuna la jirin waagii awooddu ay markaas meel gacanteeda ay gasho ee ay wixii amiir ama suldaan laga lagu qabi jirayna la helo oo inuu dadkii madluumkii qabto daalim inuu dadka ka qabto madluumkii u gargaaro yacnii awood inuu leeyahay jaa-ir ba ha iska ahaadee wixii macruufa markaa waa lagu adeecaya wixii macsiyana maya ayb ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan amaa bacdu ama baabu amaa bacdu amaa bacdu caddaynteedii buu u baab yahay qofku inuu amaa bacdu yiraahdo amaa bacduna warkaa lagu kala soocaa war hore iyo war dambe ayaa iyada lagu kala soocaa ayb mahmaa yakun min amrin oo kaleay ka dhigan tahay mahmaa yakun min amrin si kastoy arrintu tahayba yacni war kala la gelaa markaas ayb qaala xada marka amaa bacdudaas waxa bilaabay iyo iyay ka hadlaan kutubta qaar wuxuu yidhaahdaan nabiyullaahi daawuud baaba saan ku qowlay oo wa fasla alkhitaabkii la siiyey wa aataynaahu alxikmata wa fasla alkhitaab faslu lkhitaabka amaa bacduda waayay dhahayaan qaar qaar waxay leeyihiin maye dadka dambeeya bilaabay adu siday ahaataba amaa bacduda in marka qudabka iyo wararka marka la qoraya lagu bilaabo amaa bacduda marka jumlada ku xigaysana badanaa fa la geliyaa amaa bacdu fa inii aquulu amaa bacdu fa kada fa-a la gelina mar mar bilaa fa ay timaadana waa dhacdaa ibnu maaliga laftiisa waa sheegaan ayb shawaahidu tawdiixa qaala xadaanaa qabiisatu qaala <clears throat> xadaanaa sufyaan qabiisa waa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu can zayd bni aslam qaala arsalanii abi ila bni cumar aabbahay aslam ayaa wuxuu ii diray ibni cumar fara-aytuhu waxaan arkay yaktubu isagoo qoraya bismi illaahi اraxmaani الraxiim ama bacdu qala xadaanaa rawxu bnu cabdilmu'min wahuwa alhudaliyu mowlaahum abulxasan albasriyu اlmuqri saduuq rawaa lahu lbukhaariyu qala xadaanaa abu usama wahuwa xamaad bnu usama can hishaam bni curwata qaala ra-aytu rasaa'ila waraaqa ayaan arkay min rasaa'il الnabiy sal ll ly slam waraaqihi nebiga kulama inqadat qisatun markastoy qiso go-do oy dhammaato qaala wuxuu dhahayay amaa bacdu ayb qaala baabu sadri الrasaa'ili bismi اllahi الraxmani الraxiim rasaa-isha bilowgeeda bismi اllahi الraxmaan الraxiim waaye ayb yaa lagu bilaabay qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanaa bnu abi zinaad can abiihi wahuwa abu zinaad cabdullahi bnu dakwaan can khaarijata bni zaydin huwa khaarijat bnu zayd bni thaabit ayb axad lfuqahaai sabca can kubaraa'i ali zayd bni thaabitin ana zayda bna thaabitin kataba bihadihi risaala ana zayda bna thaabit marka waa ziyaada min bacdi nuskh kataba bihadihi الrisaalati buu ku qoray bismi اllahi الraxmani الraxiim licabdillaahi mucaawiyata amiiri اlmu'miniina licabdillaahi marka waa wasfi tilmaan waa addoon alle unbaa laga wada hadda ism calama ma looga dhigin isaga licabdillaahi mucaawiyata amiiri اlmu'miniin min zayd bni haabitin salaamu calayka amiira اlmu'miniin ya amiira اlmu'miniin wraxmat اllahi fainii axmadu ilayka allaha aladi laa ilaha ilaa huwa ama bacdu marka bismi llahi in lagu bilaabo qala xadaanaa moxamed اlanصaariyu qala xadaanaa abu mascuudin اljurayriyu abu mascuud aljurayri waa saciid bnu iyaas kunyadiisu hadda ku sheegay ayb saciid bnu iyaas aljurayriy hiqat اkhtalطa qabla mowtihi bihalaثi siniin rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala sa'la rajulu ilxasana nin baa xasanulbasri wax su-aalay can qiraa'ati bismi illahi raxmaani raxiim in la akrinayo qaala wuxuu yidhi tilka suduuru rasaa'il bismi illahi raxmaani raxiim rasaa-isha waxa lagu bilaabo qoraalada ayb marka bismi illahida hadda qur-aanka ka mid ahaanshadeeda faatixada inay ka mid tahay loo badan yahay akharu ahlilcilmi in faatixada aayad bisinka aayad faatixada kamida inuu yahay ayay u badan yihiin culimada iyada xataa maxalu itifaaq maaha laakin waa qowlka loo badan yahay suuradaha kalena suuratu namlina bismi illahi raxmaan raxiim qur-aan inay tahay oo iyadana mutafaqa lagu yahay taas suuratu namli inahu min sulaymaana wainahu bismi illaahi araxmaani araxiim middaas marka waa aayad ka mida meeshaas inta kasoo hartay marka bisinka suuradaha lagu bilaabay dhisinka meesha waxaun loo keenay aayad suuradda ka mida maahane labada suurad suurad inay dhammaatay mid kalena bilaabmayso ayaa lagu gartaa ayb ilaa suuratu tawba marka laga reebo iyada waxa bisin ma laha macaani badanna way ku sheegaan sababta bisin ay ulahaan weysay hadda meeshaan mowdiceeda ma aha qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan biman yubda-u fi lkitaab yaa lagu bilaabayaa kitaabka qoraalka yaa lagu bilaabayaa maa qofka dirayaa kan loo dirayaa qaala xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa yaxya bnu zakariya can ibni cawn wahuwa cabdullahi bni cawn ibni artabaan can naaficin qaala kanat libni cumara ibni cumar waxaa usugnaatay xaajatun dan ayaa ayaa u ahaatay ilaa mucaawiyata xaggiisa fa araada wuxuu doonay an yaktuba ilayhi inuu u qoro warqad fa qaaluu waxay yidhaahdeen ibda' bihi isaga ku bilow falam yazaaluu bihi kama aynan zuulin xataa kataba ilaa uu qoray bismi illaahi araxmaani araxiim ilaa mucaawiyata isaga ku bilow maadaama amiirkii mu'miniinta uu yahay marka saasay ku yidhaahdeen marka ka kama aynan zuulin siday u riix riixayeen markii dambe isagu ku bilaabay magaca ibnu cumar isaga iskuma bilaabin mucaawiya ku bilaabay qaala wacan ibni cawni can anas bni siriin qaala kuntu libni cumara ibni cumar katabtu libni cumara ibni cumaraan u qoray faqaala wuxuu yihi uktub bismi illaahi الraxmaani الraxiim ama bacdu ilaa fulaanin tanna marka qofka loo dirayaa lagu hormariyey wacan ibni cawni can anas bni siriin qaala kataba rajulu nin baa wuxuu qoray bayna yaday ibni cumar ibni cumar hortiisa bismi illahi raxmaani raxiim lifulanin fanahaahu ibnu cumar ibnu cumar waa ka reebay wa qaala wuxuu yihi qul bismi illaahi huwa lahu sidaas qor ayb khulaasada marka waxay tahay aathaartan rasaa bilowga la bilaabaya laba usluub ayay leedahay marka bismi illahi raxmaan raxiim la yiraahdo kadib waqtigii saxaabada iyo taabiciinta qaarkood bisinka markuu ku bila wuxuu ku markuu bisinka qoro kadib qofka uu u dirayay qori jireen sida aathaarta hadda aan soo marnay ay tilmaamaysa qeyb kalena iyagaa isku bilaabi jiro bismi illahi raxmaan raxiim min fulaan ayb qofka markaas ku xijinay abu daawuud wuxuu soo saaray isaga ana alcalaa bna alxadrami kataba ila nabiyi sal ll ly slam fabada binafsihi nebigu u qoray warqad nafsadiisuuna ku bilaabay ayb ibn cumar ilmihiisa wuxuu amri jiray idaa katabu hadday warqad qorayaan an yabda-uu bianfusihim idinka isku bilaaba u dhihi jiray naafic waxaa laga wariyey uu yihi kaana cumaalu cumar idaa katabuu ilayhi bada-uu bianfusihim shaqaalaha cumar nimanka meelaha madaxda uga ah hadday rabaan inay warqad usoo qoraan iyagaa isku bilaabi jireen min mintay ku bilaabi jireen salmaan wuxuu yidhi axad ma jirin ka xurmad weyn rasuulka sal ll ly slam saasoo ay tahayna asxaabta rasuulka markay warqadda usoo qorayaan waxay dhihi jireen min fulaanin ilaa muxamed sala rasuuli illaahi markaa nebiga da cidka weyn aanay jirin haddii ay iyagu saxaabaduna xurmada nebiga ay yaqaaneen iyaga isku bilaabi jireen waxaa badan marka qofka inuu isaga horta issheego uu yidhaahdo min magaciisa uu sheego ilaa qofka uu u diray qaala xadaanaa ismaaciilu qala xadaanaa bnu abi zinaad can abiihi can khaarijata bni zaydin can kubaraa'i ali zayd ana zayda kataba bihadihi الrisala licabdillaahi mucaawiyata amiiri اlmu'miniina min zayd bni haabitin salaamu calayka amiira اlmu'miniina wraxmat اllahi fainii axmadu ilayka allaha aladi laa ilaha ilaa huwa ama bacdu waa soo marnay marka tan sanadkii hadda laftiisuu soo celiyey ismaaciil ibn abi zinaad can abihi can khaariji markaa sanadkii hadda laftiisuu kusoo celiyey xadiidkan waa mukarar marka waa mukarar qala xadaثna musa whuwa bnu ismaaciil atabudakiyu qala xadaثna abu cawaanata qala xadaثna cumaru can abihi waa cumar bnu abi slma abu slmaan abu slmata bn cabdالraxman bni cawf can abi hurayrata qaala samictuhu yaquulu qaala الnabiyu sal ly slam ina rajula min bani israa'iil nin reer bani israa'iil ka mida wadakara alxadiida buu sheegay wakataba ilayhi saaxibuhu saaxibkiisiibuu warqad u qoray min fulaanin ilaa fulaan min fulaanin saa iska bilaabay marka ilaa fulaan xadiidkan xadiidkii dheeraayo de bukhaarigaba uu warinayay waaye meelaha markaa kitaabu shahaadaadka iyo meelahaas ku wariyaan iyo istiqraadka ninkii ninka ka amaahday ee yidhi xoolaha faraha badan dahab badan danaaniir badan buu ka amaahday markaasuu yidhi yaa markhaati kuu noqonaya inaad waqtigaas ii keenaysid ani adiga yaa noo dhexeeya markaasuu yidhi allah ilaaha markhaati ii ah waqtigii markii la gaaray deyntii ayuu intuu soo baxay ayuu wuxuu yimid badda si uu marka u raadsado doon uu ku tago ninkii deynta uu ka qaatay meesha uu joogo maalinkii deyn doontii waa waayey marka doon a waa waayey waqtigiina waa ku galay loox ayuu intuu soo qaaday alwaax ayuu jeexay oo qoray danaan danaaniirtii iyo ayuu dhex geliyey warqadna marka waa ugu lifaaqay ina min fulaanin ilaa fulaan waana u diray marka looxii buu marka ilaahayna ka baryay inuu gaarsiiyo baddii buu marka looxii ku daray kii markii dambe isagana isagoo sugayo qofkii deynta uu ka sugayo maadaama waqtigii uu galay xeebta iyo isagoo isaguna joogo may doon timaadaa wax yimaada markuu waayo qorigaas alwaaxan soo caariyey buu arkay markaasuu iska qaatay si uu ciddiisa qori iyo uga dhigto xaabo uga dhigo dab iyo wax ugu shito qorigii markuu kala jeexayba lacagtan baa kasoo baxday ee warqadan ayb markaasa isagana de ilaahay waa ka guday wixiina waa kasoo baxay ayb xadiidkaas buu ishaaraha marka baabu kayfa asbaxta ereygaa marka kayfa asbaxta caddaynteediibu u baab yahay qala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa bnu lgasiil can caasim bni cumara can maxmuud bni labiidin qaala lamaa usiiba markii la asiibay akxulu sacdin sacad halbowlihiisa markii la asiibay yowma alkhandaqi maalintii khandaq fahaqula waa cuslaaday xawaluu oo u cuslaaday xawaluuhu cinda imra'atin haweenay agteeda ayay geeyeen u wareejiyeen yuqaalu lahaa la yidhaahdo rufi rufayda wa kaanat tudaawi ljarxaa dhaawaca ayay daaweyn jirtay fa kaana nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa mara bihi hadduu soo maro yaquulu wuxuu dhahayay kayfa amsayta see ku galabaysatay ku galab gashay waidaa asbaxa hadduu waa beriistana kayfa asbaxta sidee baad ku waabariisatay fa yukhbiruuhu waa u sheegayay marka marka qofka kayfa asbaxta waa la dhihi karaa war see ku waabariisatay saake xalay maxaad ku barisay ayb waxaa laga qaadanaya marka xadiidka qofku inuu isdaawey daaweeyo asbaabta un bay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanaya qofka jiran in la booqdo nebiguna uu aada u ilaalin jiray xaqaas dadku markay kulmaan marka ama qof jiran iyo la booqdana kayfa asbaxta in la dhihi karo qala xadaثna yaxya bnu صaalixin wahuwa alwuxaadiyu qala xadaثna isxaaq bnu yaxya alkalbiyu ayb waxaa ka wariyo rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan bukhaari tacliiq ahaan uu uga wariyey halkana dawaaba kan ku warinayo ayb qala xadaanaa xadaثna الزhriyu qala akhbaranii cabdullahi bnu kacb bni maliki اlanصariy qaala wakana kacbu bnu maliki kacbu bnu malik wuxuu ahaa axad الhalaaثati saddexdii midkood aladiina saddexda oo tiiba calayhim laga towbad aqbalay ana bna cabaasin ibnu cabaas akhbarahu wuxuu u waramay ana caliya bna abi aalibin radia allahu canhu cali bnu abi aalib kharaja min cindi rasuuli llahi sal l slam nabiga agtiisau ka baxay fii wajacihi xanuunkiisa aladii tuwufiya fiihi lagu oofsaday xanuunkii nebigu uu ku dhintay cali ayaa nebiga ka soo baxay isagoo aan welina nebigii dhimaninoo xanuunsan xanuunkii laakiin uu ku dhiman doono uu soo baxay fa qaala annaasu dadkii waxay yidhahdeen yaa abaalxasan cali kunyadiisa kayfa asbaxta marka cali kunyadiisa abulxasan bay ahayd abu turaabna naanaystiisay ahayd ayb kayfa asbaxta kayfa asbaxa rasuulu llahi sala ll ly slama nebigu see kuwaa beriistay maxalushaahidka halkan qaala wuxuu yidhi asbaxa bixamdi illaahi baari-an waa waa beriistay ilaahay ammaantiis isagoo ku dheehan mahad alle isagoo ku dheehan baari-an mid yacnii fiican oo markaa yacnii nabad qabo nabadgalsan isagoo nabadgalsan buu soo waabariistay qaala wuxuu yidhi fa akhada cabaasu bnu cabdilmuطalib biyadihi cabaas baa gacantiisa soo qabtay cali cabaas dee nebiga adeerkiisu waa calina adeer buu u yahay fa qaala wuxuu yidhi ara'aytuka aytuka ma ku waramaa balka bal waran fa anta adigu wallaahi baan ku dhaartay bacda halaatin saddex maalmood kadib cabdulcasaa yacnii nin loo talin doonaad noqonaysaa cali ou ogow cabdulcasaa carabtu waxay dhahaan qofka loo taliyo oo isaga yacni amiir loo yahay markaa saddex maalmood kadib waxaad noqonaysaa buu yidhi cabdulcasaa nin loo talinayo marka de nebiguna waa dhimanayaa buu ka wadaa oo dhimashadiisii baa dhow hadda adigana markaa dadka la maamulayaad gelaysaa marka ayb wa inii wallaahi ilaahan ku dhaartay aniguna la araa rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam nebigaan arkayaa saufa sawfa yutawafaa waa la oofsan doonaa fii maradihi haadaa jiradiisaan jiro uu ka kacayo inaynan ahayn baan u malaynayaa inii acrifu waan garanayaa buu yidhi wujuuha bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib wejiyadooda cinda almowti dhimashada agteeda reer bani cabdilmualib markay dhimanayaan waa garanaa wejiyadoodii waa ah, firaaso iyo dabcan iyo tajrubo iyo waxunba u ararkayna ayb fadhab binaa ilaa rasuuli llahi sal ll ly slam nakeen oo nabiga noo gee falnas'alhu aan soo su-aalno fii man hada alamru arrinkan iyo talada iyo madaxtinimada cidda ay u ahaanayso yacnii nebiga aan soo su-aalno haddaad dhimataya dadka maamulay aan dhahno fain kaana fiina haddii annaga dhexdeenna uu ahaado qofka nebiga ka dambeeyo talada qabtaa reer bani hashim haddaannahay ama reer bani cabdilmutalib calimnaa dalika waa iska ogaanaynaa arrintaas wa in kaana fii gayrinaa hayrkiina haddii uu yahayna kallamnaahu nebiga waa la hadlaynaa fa awsaa binaa waa noo dardaarmayaa haddii heyrkeen talada ay u wareegeysana dee nebigaan la hadlaynaayo bala waa intaasuu noo dardaarmo markaasna wain kaana fii gayrina gayrkeen haddii uu yahayna kallamnaahu waan la hadlaynaa cafwan inaga isaga la hadlayna fa awsaa binaa yacni qofkaas kalow la dardaarmaya annaga sha'nigeenna saa inay tahayna waa suuragal waa dhici kartaa fa qaala caliyun cali waxa uu yidhi inaa wallaahi annaga ilaahan ku dhaartay in sa'alnaahu haddaan su-aalno famanacanaaha uu naga noo diido uu naga manciyo laa yucdiinaaha annaasu dadka na siin maayaan bacdahu isaga gadaashiis abadan weligeed haddii intaan nebiga u galno uu yidhaahdo talada idinka malihidiin dadka ka dambeeyo ama waqtiga ka dambeeyo cid dambe oo talana siinayso ma ma jirayso marka haddii marba nebigi intaan u tagnay taladiina noo diido cid danboona siinaysa tala ma leh bal feer caqliga maasha alla wa inii wallaahi baan ku dhaa marka sidaan aan iskaga aamusno wa inii wallaahi baan ku dhaartay laa as'aluhaa rasuula allahi sala alla ly slam anigu nebiga su-aali maayo abadan weligii intaan nebiga u tago waxba su-aali maayo arrintaa ku saabsan ayb xadiidka bukhaari kitaabu lmagaazi buu kusoo saaray meesha nebiga dhimashadiisa iyo oo uga hadlay uu kusoo saaray ayb waxaana laga qaadanayaa xadiidkan hadda isaga wuxuu u keenay kayfa asbaxa rasuulullahi llahi sala alla ly slam tarjamada meeshuu ka waafaqa meeshaas ayib waxaa laga qaadanayaa firaasada cabaas bnu cabdilmualib waxaa kaloo laga qaadanayaa dee nebigu markuu dhimanayo inuusan dardaarmin oo uunan ku dardaarmin ee uunan u dardaarmin cid gaar ah oo hebela ah madax noqona inuusan dhihin dhowr xadiidna waa ku tusay xadiidka cabdillahi bin abi awfa dalxatu bnu musarif markuu su-aalay uu yidhi cabdullahi bin abi awfa nebigu ma dardaarmay mayuu yidhi nebigu ma dardaarmay markaasuu yidhi see ounan u dardaarmin dadkana inay dardaarmaanaaba lagu farad yeelay dadku ha dardaarmeenaa la yidhi isaga muxuu u dardaarmi waayey marka nebiga markaasuu wuxuu yidhi waa nebigu kitaab alloo dardaarmay awsaa bikitaab illah ilaahay kitaabkiisiiba u dardaarmay marka idan dardaaranka maya ou dhahayo waa dardaaran ka duwan ka kale dardaaranka uunan dardaarmin waxay tahay talada yaa qabanaya isaga gadaashiisa waa midda ibn abi awfa uu yidhi ma dardaarmin taas caaisha radia allahu canha iyadana markay maqashay dad dhahayo cali baa loo dardaarmay iyo waxay tihi mataa awsaa nebigu goormuu dardaarmay wallaahi laqad maata maa bayna saxri wa naxri nebigu wuxuu ku dhintay bay tiri dhabtayda goorma u dardaarmayo tiri marka innaga sikadiisaanba waxaan ku aragnay nebigii oo markaa yacnii soo laabmay oo meyd ah oo dhintay aan aragnay bay tiri mataa awsaa goorma u dardaarmay bay tiri marka rasuulka sal l cali laftiisa markii la weydiiyey abu juxayfa wahb bnu cabdillaahi suwaa-i isagoo cali oo kuufa joogo amiirulmu'miniin ah cidow ka baqaayana aan jirin ayaa abu juxayfa su-aalay wuxuu yidhi wax adiga kuu gaara ma jira ood hayso hal cindakum shay-un wax ma haysaan daa alu oo dadka kale aynan haysanin idinka la idiin siraystay ma jirtaa e, calina e, abu juxayfa e, wahb bnu cabdillaahi wuxuu ku naanaysi jiray wahb lkhayr ayuu dhihi jiray wahb lkhayr dadka uu ka shakisan yahay ama dadu ninuu la dagaalsan yahayna ma ahayn kuufana waa la joogaa cali baaba xooggii iyo amiirnimadii haaye markaas wuxuu ka cabsanaya ma leh saa markii la su-aalay wuxuu yidhi maya wax aan qur-aankaas ahayn ma hayn iyo warqadan waxa ku qoran maxaa ku qoran uu yidhi warqadda diyada axkaamta diyada ku dhiga warqadda marka khuraafaad waaye cali wax oo dadku kale aynan haysanin oo haystay iyo kitaab kale gadaal ka yimid iyo waa loo dardaarmay iyo waxaas oo dhan wax jira maaha tan lafteeduna waxay tusaysaa cali inaanba loo dardaarmin leanna cabbaas baaba ku yidhi kaale naloo dardaarmo markaasuu yidhi maya mat ma tegay nebiga adeerkiisna oo caliba ka da-daahaan ka weyn oo waalidna ugu aadan ayaa wuxuu dhahayaa fain kaana fiina calimnaa dalika fain kaana fiina calimnaa dalika maxaa laga maxay caddayneena inaynan ogeyn iyaga laftooda nebiga kadib cidda wax noqonayso maynan ogeyn marka waa loo dardaarmay wasiyaa jirtay oo weliba macluum min addiini bidaruura ah arkaanuliimaanka ka mid ahayd haddana aan la aqoonin oo cali laftiisa uusan aqoonin xaggee marka raafidada marka ama shiicadu marka yaa u akriyay waxaas marka nacam waa silsila marka cabdullahi ibnu saba ka bilaabato yahuudigii ibliisna ku tagta meesha u dambaysa ibliisay ku tegeen waa sanad marka sanad ibliisi ah haystaan marka wax la yaqaan ma cumar radia allahu canhu markii uu dhimanayo isagana ee la yidhi amiirulmu'miniino qof madax ka dhig waa kii yidhi haddii aan qof madax ka dhigana abubakar aan ku dayday waa layga horreeyey haddaan hadda qof soo qabto haddii aanan qof madax ka dhigin oo aan dhinto anoon qof khaliifinna dee nebigaanba ku dayanayo meeshaana maaa maxaa kuu cad marka nebigu inuus cid gaara caleyma saarin waa faataa dhug iyo waxaa weeyaan khuraafaad khuraafaad baxti ah ayb baabunay hada kani baabun baab weeyaan man kataba aakhira alkitaabi qofkii ku qoro kitaabka aakhirkiisa warqadda aakhirkeeda assalaamu calaykum waraxmat ullah wa kataba fulanu bnu fulaan licashrin baqiina min ashahri qofkii saa qoran warqadii buu dhameeyey markaas wuxuu yihi assalaamu calaykum waraxmat ullah wakataba fulaan ibnu fulaana qoray warqadan licashrin baqiina min ashahri toban bisha ay ka dhiman tahay yani taariikhda la sheegay qala xadaثna bnu abi maryam qala akhbaranii bnu abi zinaad qala xadaثanii abi anahu akhada hadihi الrisaalata ayuu qaaday min khaarijata bni zayd wmin kubaraaءi ali zayd bismi اllahi الرaxmani الraxim lcabdillaahi mucaawiyata amiir اlmuؤminiin min zayd bni haabit salaamu عalayka amiira اlmuؤminiina wraxmat اllahi fainii axmadu ilayka allaha aladi laa ilaha ila hu ama bacdu fainaka tas'alunii can miiraahi اljaddi wاlإkhwa waxaad isoo su-aashay buu yidhi ood is-su-aaleysaa awow iyo walaalo say isula dhexlayaan fadakara risaalata risaaladii buu qoray marka warqadii markaasuu yihi wanas'l اllaha alhudaa wاlxifda wاltathabuta fii amrina kullihi ilaahaan su-aalanayna hanuun inuuna ilaaliyo iyo watathabuta inaan iska hubsanno fii amrinaa kullihi arrinteenno dhan inaan aada waxu u hubsanno wanacuudu billahi an nadilla waxaan ilaahay ka magangelaynaa inaan dhunno ow najhala ama aan jahli falno ama aan jaaan an yacni aqoon jahli nagu dhaco ow nukallafa ama nalagu kallifo maa laysa lanaa bicilmin wax aanan cilmi u lahayn wasalaamu calayka amiira almu'miniin waraxmat ullaahi wabarakaatuh wamaqfiratuh wakataba wuhaybun yowma alkhamiis lihintay casharata baqiyat min ramadaan sanata thnayni wa arbaciin ayb ayuu maxalushaahidka marka waa intaas dambe qaala baabun kayfa anta kayfa anta qofku inuu yiraahdo qala xadaثna ismaaعiil qala xadaثanii malik can isxaaq bni cabdillahi bn abi طalxata can anasi can anas bni maliki anahu samca cumar bna الkhaطaab radia allahu canhu waslama calayhi rajulu nin baa salaamay cumar faradda salaama salaamtii buu ka radiyey uma sa'la cumaru rajula cumar ninkii buu su-aalay kayfa anta sidee tahay adiga faqaala wuxuu yihi axmed اllaha ilayka faqaala cumaru hada aladii aradtu minka waa kan weeyaan kaan kaa rabay sidaan inaad alla u mahadiso weeyaan kaan kaa rabay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa yujiibu see u jawaabayaa idaa qiila lahu haddii lagu yidhaahdo kayfa asbaxta haddii kayfa asbaxta la yidhaha muxuu dhahayaa qaala xadatanaa abu caasim can cabdillaahi bni muslimi can salamata almakiy wahuwa maqbuulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wabnu maaja cabdullaahi ibnu muslimkaana waa cabdullaahi ibnu muslim ibni hurmuz almakiyu alfadakiyu daciifun can salamata almakiyi can jaabir bni cabdillaahi qiila linabiyi sal ll ly slama nabiga waxaa lagu yidhi kayfa asbaxta see adiga kuwaa bariisatay qaala wuxuu yidhi bikhayrin khayr min qowmin lam yashhaduu janaazatan dad aan janaaso xaadirin walam yacuuduu mariidan qof jiran aan booqanin yacni anigoo ka mid ah ayb marka macnuhu waxaa weeyaan qofka mariidkae jiran kayfa asbaxta haddii la yidhaahdo inuu sidaa bikhayrin inuu jawaabtiisu ay noqonayso ayb min qowmin lam yashhaduu janaazatanna waxay ka dhigan tahay ana rajulu maa shahidtu ljanaazata wamaa cudtu lmariid anuu janaazana ma raacin maanta qof jiranna sooma booqanay qala xadaثna mحamed bnu صbaح qala xadaثna shariik can muhaajir wahuwa abulxasan الtaymiyu hiqat can muhaajirin wahuwa huwa الsaaئqu muhaajir abulxasan الsaaئq الtaymi qaala kuntu ajlisu ilaa rajulin min asxaabi nabiyi sala allahu alayh waali wasalam waxaan fariisan jiray ilaa rajulin cinda rajulin nin agtiisa min asxaabi nabiyi sal ll ly slam nebiga asxaabtiisa ka mida dakmin weyn min alxadramiyiin ah fa kaana wuxuu ahaa idaa qiila lahu haddii lagu yidhaahdo kayfa asbaxta see kuwaa bariisatay qaala wuxuu dhahaya laa nushriku billaahi ilaahay uma shariig yeelayn yani wuxuu leeyahay marka caafiyaan kuwaa bariisanay marba haddaanan alla u shariig yeelaynin wixii ilaahay lahaa anaan cid kale wax ka siinayn nicmada marka tawxiidka saxaabada inay ku weyneydaa dareemaya marka agtooda ayb qala xadaanaa muusa wahuwa bnu ismaaciil qala xadaanaa ribciyu bnu cabdillaahi bn اljaruud alhudaliy wahuwa saduuqun qala xadaanaa sayfu bnu wahbin wahuwa sayfu bnu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qaala qaala lii abu tufayl waxa uu igu yidhi kamataa ataa calayka meeqaa kuu timid yani kamataa calayka meeqa sanaad jirtaa meeqa sanadood baa dushaada ku timid qultu waxaan idhi buu yidhi ana bnu halaatin wa halaatiin soddon iyo saddex jiraan ah qaala wuxuu yidhi afalaa uxadisuka ma kuu sheegaa bixadiidin xadiid samictuhu min xudayfata bni lyamaan xudayfa aan ka maqlay ayb sayfkaa dhahaya marka abu ufayl ee sayfku dhahaya xadiid aan xudayfatu bnu lyamaan ka maqlay ina rajula min muxaaribi khasafa nin qolada ahaa yuqaalu lahu la yihaa camru bnu sulayc wa kaanat lahu suxbatun ninkaa yacnii suxba ayuu lahaa saxaabi buu ahaa yani wa kaana bisinnii yowmaidin idin maalinkaa ninkaa da-deyda ayuu ahaa da-dan aniga hadda maanta jiro ayuu ahaa ninkaa maalinkaas wa ana aniguna bisinnika alyowm da-da adiga aada maanta jirtaan jiray markaas yacnii wuxuu leeyahay aniga markaasi da-da adiga aada maanta jirtaan jiray ninka e, e, saxaabigan e, camr bnu sulaycna wuxuu jiray maanta aniga da-da aan jiro yani isbedelaa marka jira dabcan berigaan waa dhalin yaraa da-da hadda adiga aada la eg berigaas la ekaay saxaabiga camr bnu sulaycna da-da aan maanta jiro oon joogo berigaas isagu joogi markaas ayb ataynaa xudayfata xudayfaanu u nimid fii masjidin masaajid isagoo joogo faqacadtu fii aakhiri lqowm waan fadhiistay buu yidhi dadka aakhirkooda gadaashooda dambe fandalaqa camrun camar waa tegey xataa qaama bayna yadayhi ilaa uu hortiisa ka istaagay qaala wuxuu yidhi kayfa asbaxta aw kayfa amsayta ya cabdallah saasuu ku yidhi qaala axmedullah maxalushaahidka waa sida axmedullah ingu jawaab qaala maa hadihi alaxaadiisu axaadiidtan maxay tahay allatii taatiina canka xudayfa axaadiidtan xaggaaga nooga kaa imaanaysaa maxay tahay qaala wamaa balagaka canii yaa camru camarow maxaa iga kaa soo gaaray qaala wuxuu yidhi axaadiisu lam asmachaa axaadiid aniga aanan maqlin qaala wuxuu yidhi inii wallaahi baan ku dhaartay low uxadiثukum haddaan idiin sheegi lahaa bikulli maa samictu waxaan maqlay oo dhan ma ntadartum bi janxa hada alleyl mantadartum bi ima aydnan sugi karteen janxa haada alleyl habeenkan ee dhammaantiis ayb yani wuxuu leeyahay inta habeenkani uu ka dhammaanayo caawa oo dhan ima sugi karteen haddii aan wixii aan nebiga ka maqlay idiin sheego halkan maba joogi kartaanba waa idinku waqtigaa idinku dheeraanaya axaadiidta badnaanteeda darteeda ayb walaakin yaa camru bna sulayc idaa ra-ayta haddaad aragta qaysan qolada reer qays tawaalad bishaami qoladaa reer qays oo tawaalad israacraacday bishaami cala shaam shaam isku raacraacday korkeeda yacnii iyagoo shaam marka soo galay falxadar alxadar digtoonidaada qab digtooni qab falxadar alxadar iqraa' baa lagu nasbinaa ama taxdiir falxadar alxadar war digtooni digtooni waa uxadiruka uxadiruka waa kuu digaya qoladaa reer qays oo shaam kusoo yaacday haddaad aragtaan digtooni qaato fa wallaahi baan ku dhaartay laa tadacu qaysun qays ka tegi mayso cabdan addoon lilaahi alla u sugnaado mu'minan mu'min ah ilaa akhaafathu way cabsi gelinaysaa aw qatalathu ama waaba dilaysaa qof ka tegi maayaan mid ay cabsi geliso iyo mid ay disho yani fitan imaan doonau ka warramaya hadda wallaahi baan ku dhaartay laya'tiyanna calayhim zamaanun baa ku imaanaya reer shaam waqti yamnacuuna fiihi reer shaam eh, laa yamnacuuna yamnacuuna io qora yani laa yamnacuuna wallaahi baan ku dhaartay laya'tiyanna calayhim waxaa korkooda ku imaanaya zamaanun waqti laa yamnacuuna fiihi aynan zamankaa dhexdiisa iska celinaynin danaba talcatin aynan iska celinaynin marka danaba talcatin ay aakhiraha ayb talcaduna waxay tahay meesha taagga ah oo daadku uu kasoo rogmado oo uu markaa hoos soo aado ayb marka talca ama yacni taag meeshiisa ugu dambayso yacni waqtigaa waxba iska celin maayaano wax ay ku gabanayaan xataa ma jirto sida ay u dulloobayaan darteed yani reer shaam sida ay u dulloobayaan iyo dacfiga ku dhacaya dartiis xataa yacnii iska celin maayaan dhibkaas wax yar oo ka mid ah xataa laa yamnacuuna fiihi isku dhowri maayaan oo iska celin maayaan dhibaatadaas markaas haysato isku dhowri maayaan danaba talcatin taag yacni ah, meeshiisa ugu dambayso yacni meeshaa yar xataa maka gab mana mana yacni gabanayaan manaca iyo iska celinna ma leh xataa qaala wuxuu yidhi maa yansibuka calaa qawmika yarxamuka allah qaala daka ilaya uma qacda maa yansibuka maxaa ku taagaya calaa qowmika qowmkaaga korkooda yarxamuka allah saasuu yihi qaala wuxuu yihi daka ilaya daaka kaagaasi ilaya xaggayga waay uma qacda waa iska fariistay ayb maxalushaahidka marka kayfa asbaxta aw kayfa amsayta ya cabdallaahi taasuu ka rabaa ayb iyo jawaabta jawaabta waa hadda marka meesha uu maxalu shaahidkiisa uu yahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan khayru lmajaalisi majaalistan ugu khayr badan awsacuhaa tan ugu waasacnimo badan waaye qaala xadaanaa cabdullahi bni moxamed qaala xadaanaa abu caamirin alcaqadiyu qala xadaثna cabdالرaحman bn abi اlmawali qala akhbaranii cabdالرaحman bn abi camrata alanصariy qaala uudina abu saciidin اlkhudriy bijanaazatin baa la ogeysiiyey loo iclaamiyey qaala wuxuu yihi fakaanahu takhallafa waxaad ba moodeysaa inuu gadaal maray xoogaa soo daahay xataa akhada alqowmu majaalisahum ilaa dadkii ay fadhigoodii qaateen isaga xoogaa soo yar daahay uma jaa bacdu waa yimid markaa kadib falamaa ra'aahu lqowmu dadkii markay arkeen tasaracuu canhu waa ka degdegeen xaggiisa waa u banneeyeen wa qaama bacduhum canhu qaarkoodna way istaageen waa u kaceen liyajlisa fii majlisihi booskiisa soo u fadhiisto faqaala wuxuu yihi laa maya inii samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul khayru lmajaalisi majaalista waxaa ugu khayr badan awsacuhaa tan laysku waasiciyo ugu waasicniyo uma tanaxaa waa leexday fa jalasa fii majlisin waasicin meel marka fadhi waasaca ayuu fadhiistay marka aadaabu lmajlis iyuu bilaabayaa intan wixii ka dambeeya hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina